رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين باب الذكر عند الصباح والمساء xuska alla subaxa iyo galabta agtiisa in ilaahay la xuso qaala allahu tacaala ilaaha sarreeyo wuxuu yidhi wadkur rabbaka rabbigaaga xus fii nafsika nafsadaada dhexdeeda markaa ku xus tadarucan tadaruc macnaha waxaa loola jeedaa adigoo tadarucaya adigoo ilaahay ka cabsanaya macnaha tadarucan cabsi macnaha isdulleyn waaye tadarucan wakhiifatan iyo adigoo qarsanaya dikriga alleh wa duuna aljahli korna aadan e u qaadaynin min alqowli hadalka bilquduw subaxii ilaahay xuskiya walcasaali galabtiibaa walaa takun min algaafiliin kuwa mid noqoni rabbigaa xus adigoo tabarucayo isu dulaynayo adigoo cabsanaya jahli sukadiisa macnaha adan kor u qaadaynin min alqowl bilquduwi subaxii iyo walcasaali galabtiiba walaa takun hana ahaanin min alghaafiliin haafiliinta ha ka mid noqonin qaala ahlu luqa waxay yidhaahdeen alcasaa waa jamcu asiiba lilahda wahuwa maa bayna alcasri waalmaqrib waa intaxaysa wa qaala tacaala wasabbix bixamdi rabbika rabbigaa mahadiisa adoo ku dheehan tasbiixsa qabla tuluuci shamsi intaysan qoraxdu soo qalanin ka hor waa salaada subax kadib wa qabla quruubiha intaysan dhicin ka hor waa salaada casirka kadib wa qaala tacaala wasabbix bixamdi rabbika rabbigaa mahadiisa adoo ku dheehan tasbiixsa bilxashiyi galabtii iyo walibkaari subaxii labada qaala ahluluqa waxay dhaheen alcashiy maa bayna zawaal waa inta u dhaxaysa qoraxda zuulitaankeeda wa zawaali shamsi iyo wa quruubiha dhicitaankeeda wa qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi fii buyuuti nuurka ilaahay waxaa laga helaa guryo dhexdooda adina allah ilaahay uu idmay an turfac in la kor qaado oo wayudkara fiiha lagu xuso guryaha dhexdooda ismuhu magaciisa yusabbixu lahu waxaa ugu tasbiixsada ilaahay fiiha guryaha dhexdooda waa masaajidade bilcuduwi subixi iyo wal iyo wal aasaal shuulinaynin cabsidii walaaqay unbeeda can dikrillaah ilaahay dikrigiisa uusan ka mashquulinaynin wa qaala tacaala innaa annagu sakharna aljibaal buurihii ayaan sakirnay macahu waxaan la ku sakirnay macahu daawuud micigiisa yusabbixna ayagoo tasbiixsanaya bilcashiyi galabtii iyo wal ishraaqi wacan abi hurayra qaala qaala rasuulku wuxuu yidhi man qaala qofkii yidhaahda xiina yusrif markuu waabarista iyo wa xiina yumsi markuu galabaysto subxaana camdihi mi'ata maratin boqol mar maalinkii ka badiyey rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey wa canhu wa abi hurayra qaala wuxuu yidhi jaaa rajul nin baa yimid ila nabiy nebi buu u yimid sala allahu calayhi wasalam faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayow maa wixii laqiitu aan kala kulmay min aqrabin dabaqalooci labaqanii iqaniinay albaarixata xalay xanuun adag ayaan kala kulmay bahalka haraamka layidhaah ama caqrabka ama dabaqalooc oo xalay iqaniinay wixii xanuun ahaa ee aan kala kulnay xanuun aad u weyn buu ahaa qaala markaasaa rasuulku wuxuu yidhi amaa low qulta haddaad dhihi lahayd xiina amsayta markaad galabaysato casirkii tukatay acuudu bikalimaati illaahi taamaati min shari maa khalaqa intaa keliya haddaad dhibi lahayd lam tadur maku dhibi lahayn baa la yiri xanuunkiisaas maku dhibi lahayn rawaadu muslim baa xadiid ka wariyey waxaan magan galay kelimooyinkii ilaahay ee taamka ahaa wixii uu khalqay shartoodan ka magan galay haddii intaas keliya aad dhihi lahayd dhibma ku gaarsiin lahayn rawaahu muslim wa canhu can ilnabiyi annahu kaana yaquul wuxuu ahaa nebiga mid yidhaahda idaa asbaxa markuu subxaysto allaahuma bika asbaxna wa bika amsayna wa bika naxya wa bika naquutu wa ilayka nushuur wa idaa amsa dhihi jiray allaahuma bika amsayna wa bika naxya wa bika namuutu wa ilayka nushuur saasuu markaa rasuulku dhihi jiray allaahuma ilaahayow bika adigaan asbaxna kuu waabaabaysanay wa bika adigaan amsaynaa kuu galabaysanaynaa wa bika naxya adaan kuu noolnahay wa bika namuut adaan kuu dhimanaynaa wa ilayka mashruur mashriga iyo kulankana xaggaabuu ahaaday waa subaxii galabtiina meeshii asbaxnaa buu amsaynaa ku bedeli jiray allahuma bika amsaynaa wabika naxyaa wabika namuutu wailayka annushuur rawaahu abu daawuud baa xadiiskaa wariyey watirmidi wa qaala xadiidun xasan wa canhu ana abaabakarna sidiiq ayaa qaala yidhi yaa rasuula allah rasuulkii allow murnii ifa bikalimaatin kelimadooyin aquuluhunna wax muuqda iyo waxa qasooma allaha ogow rabbi kulli shayin shay kasta rabbigii lahaa iyo waa maliika allihii milkiyey oo hanqayow ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha alla xaqnimo lagu caabudo ma jiro ilaa hadda adiga maahan acuudu bika waxaan kaa magan galay ilaahay min shari nafsi naftayda sharteeda wa shari shaytaan shaydaanka shartiisa iyo wa shirkigii shirkigiisada shaydaanka shirkigiisaan kaa magan gala waa wuxuu dadka uguga caayo shirki ilaahay in loogu sameeya ah asagana markaa la ajiibo qaala rasuulku wuxuu yidhi qulhaa dheh abuubakarow idaa asbaxta haddaad waafariisato iyo waidaa idaa amsayta markaad galabaysato iyo waidaa idaa akhadta markaad qaadanayso madajac madjicaka makaanu jiifkaaga rawaahu abu daawuud iyo wtirmidi waqaala xadiiun xasanu صaxiix wacan ibni mascuudin wacan ibni mascuudin qaala kana nabiy llahi nebigii ilaahay wuxuu ahaa idaa amsaa markuu galabaysto qaala wuxuu dhihi jiray amsaynaa waan galabaysanay wa amsa almulku mulkiga iyo boqortinimaduna way galabaysatayo lilaahi ilaahay bay la galabaysatay walxamdu lilaahi ilaahay baa mahad iska leh laa ilaaha ila allah alla mooye alla kaloo xaqnimo lagu caabudaa ma jira waxdahu xaalo uu keligii yahay laa shariika lahu shirkina uusan lahayn qaala araawi wuxuu yidhi uraama waxaan ku malaynayaa qaala inuu ku yidhi fiihinna ducadii dhexdeeda lahu lmulku walahu alxamdu wa huwa calaa kulli shayin qadiir ilaahay baa mulki iyo mahadba iskale shay kastana allaha kara waaya rabbi rabbiyow as'aluka waxaan ku su'aalanayaa khayra maa fii haadihi alleylati habeenkaan keekana khayrka ku dhex jira wa khayra maa bacdaha iyo khayrka ka dambeeya wa acuudu bika waxaan kaa magangalay ilaahayow min shari maa fii haadihi alleylati habeenkaan shartiisa iyo wa shari maa bacdaha sharka ka dambaysa iyo waxaan kaa magan galay wa shar maa bacdaha rabbi rabbiyo acuudu bika waxaan kaa magan galay min alkasali wahsi diinta laga waagsana iyo cibaadada wa suuqi ilkibar weynaan xun wa rabbi wa rab rabbiyo wa rabbi rabbiyow acuudu bika waxaan kaa magan galay min cadaabi fi nnaari cadaab oo naarta dhexdeeda ahaaday iyo wa cadaabi fi lqabri cadaab qabriga ah waidaa asbaxa markuu waafadhiistaa nebiga qaala daalika saasoo kaluu aynan dhihi jirayo asbaxna wa asbaxa almulku lilah rawaahu muslim wacan cabdulaahi bni qubayb bidammi khada oo la goodo almucjabati lana dhibceeyaa la aqriyaa qaala wuxuu yidhi qaala lii rasuulu llah rasuulka alla wuxuu ii yidhi iqra aqri qul huwa llahu axad wlmucawadatayn waa kula cuudu bifalaq ibarabinnaas xiina tumsi markaad galabaysatay wa xiina tusbix markaad waadbarisataba alaaa maraat takfiika way kaa kaafinaysaa oo ilaahay wuxuu kaaga ilaalinaya min kulli shayin shay kasta dhammaantiisa rawaahu abu daawuud watirmidi wa qaala xadiidun xasanun saxiix wacan cusmaan ibni cafaanin qaal rasuulku wuxuu yidhi maa min cabdin adoon ma jiro fii kulli yowmin maalin kasta subaxiisa iyo wamascahi kulla laylatin habeen walba galabtiisa bismi illaahi aladii laa yaduru maca ismihi shayun fi lardi walaa fi lsamaa wahwa samiicu alcaliim amarab ilaa hadduu jiro addoon saa yidhaahdaa lam yadurhu shay waxba ma dhimaan rawaahu abu daawud watirmidi wa qaala xadiidun xasanu saxiix baabu maa yaquulu cinda alnowm hurdada agteeda wixii la bihi lahaa qaala allahu tacaala ina fii khalqi samaawaati samaawaadka abuurkoodii waalardi arlada wakhtilaafi leyli isbedelka habeenkii waalnahaari maalinta la aayaatin aayaadkaa ku jira yay ugu jiraan liulil albaabi dadka caqliga u saaxiibka ah yay yihiin aladiina yadkuruuna allaha waa kuwa ilaahay xuso qiyaaman ayagoo taagan wa qucuudan ayagoo fadhiya wa calaa junuubihim iyo ayagoo dhinac dhinac u jiifada wayatafakkaruuna waxay ka fakeraan fii khalqi asamaawaati waalardi samaawaadkii arlada abuurkooda wa can xudayfatii wa abi darri radia allaahu canhumaa ana rasuula allahi kaana wuxuu ahaa idaa aada markuu ugu mahayo ilaa firaashii gogoshiisa qaala wuxuu dhahayay biismika magacaagan allahuma axyaa walamuut ilaa ku dhimanaa kuna noolaana rawaahu lbukaariy wa caliyin ana rasuula allahi qaala wuxuu ku yidhi nebiga lahu cali io walifaatima faadima radia allaahu canhumaa idaa awaytuma markaad aadaysaan ood dulmaysaan ilaa firaashikumaa firaashkiina aw idaa akhadtumaa waa isku macni madaajicakumaa makaanujiidkiina markaad aadaysaan ood qabanaysaan wuxuu yidhi wuxuu yidhi fakabbira kibaarsada oo allahu akbar ba alaa wa alaaiina soddon saddex jeer wasabbixa tasbiixsada alaaan wa alaaiina waxmada mahdiya ilaahay oo alxamdu lilah dhaha alaaan wa alaaiin wa fii riwaaya altasbiixu arbacan watalaatiin say boqol ku noqoto tasbiixdaa afar iyo soddon ah wa fii riwaaya altaqbiiru arbacan watalaa'iina muttafaqun calayh wa can abi hurayra qaal qaala rasuulku wuxuu yihi idaa awaa markuu aadahayo ama uu udulmaayo xadukum midkiin ilaa firaashi firaashkiisa markuu aadayo uu rab inuu jiifto falyanfud ha fardiyo macnaha ha ku jafo waayo firaashaka gogoshiisa bidaakhilati kizaarihi go-iisa dhinaciisa macnaha sariirta ha iska tirtira wada fa innahu maxaa yeelay laa yadri ma ogaa maa khalafahu calayhi waa gadaal maray ila inta badan maxaafadaha la mugdibay u badnaayeen oo sida iftiinkan oo badan markaa ma jirin inuu bahal iska koray iyo dabaqalooxiyo waxba iska suuragal aha marka markaad ka kacdood ku noqoto markaad rabtaba inaad jiifato izaarkii go-a daakilkiisa ku jaf baa laleeyaha firaaxka fa inahu laa yadri ma oga maa khalafahu calayhi wa galaamay uma kadib yaquul ha yidhaahdo biismika rabbi magacaagaa rabbiga wabactu jambi dinacayga ku dhiga wabika arfacu isagaan kusoo korqaadaya magacaa in amsakta haddaad celisa nafsi nafsadeyda farxa wain arsaltaha haddii aad soo dirtaan faxfadhaa ilaahay ii ilaali oo ii xafi bimaa sida taxfadu bihi sida bimaa sidii taxfadu bihi aad u ilaaliso cibaadaka asaalixiin addoommadaada kala fiican muttafaqun calayhi wacan caishata radia allahu canha ana rasuula allahi kaana wuxuu idaa aqala markuu guda galo ama uu qaatay mawjacahu makaano jiifkiisa nafaqa wuxuu afuufayay fii yadayhi labadiisa gacmood وqara'tu mucawadataadku ku akrinaya wanasaxatihima jasadahu muttafaqun calayh wa fii riwaaya laqama ana اnabiya kana ida awaa ila firaashihi kula laylati jamaca wuxuu kulminayay kafaynkiisa uma naqasa fiihima waa akhlifahay faqara'a fiihima waqul acuudu birabi nnaas ayuu ku akrinayay uma masaxa fiihima wuxuu marinayay ma stataaca intuu karo oo min jasadihi yabda bihimaa calaa ra'sihi waa wajhi buu ka baahiyay wamaa aqbala wixii ka hor yimaado oo min jasadihi yafcalu dalika alaaa maraatin saddex markuu falaayay anxu samaynay muttafaqun calayh qaala ahlu luqa waxay yidhaahdeen annaqafu waa nafkun waa afuufid latiifun khafiif ahoo bilaa riiqin candhuuf aan la soconin bilaa riiq candhuuf la'aana macnah wacan bara bni caazibin radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi qaala lii rasuulku wuxuu ii dhahay idaa atayta makaanu makaanujiifkaaga markaad aadayso fatawada waysqaado wuduu'aka lisalaat wisaqaadka salaada uma dajic xujiifa calaa shidqika alayman dhinacaaga midigta ah waqul dheh allaahuma aslamtu nafsii ilayka allow nafteeda xaggaagaa u sallimay u dhiibay wafawabtu waan bandhigay amrin amarkayga ilayka xaggaaga walja'tu waan xuskiyey oo waxaan ku jiiriya dahri dhabarkayga ilayka xaggaaga raqbatan rajo iyo warahbatan cabsina ilayka xaggaagay ahaatay walaa malja walaa manja minka ilaa ilayka walaa malja malja iyo meel lagu dhuunto walaa manja meel lagu koroo lagu badbaado ninka xaggaaga lagaaga dhuunto lagaaga fakan kara ma jiro ilaa ilayka xaggaaga maahan aamantu waan rumeeyey bikitaabika kitaabkaagii aladii anzalta aada soo dejisay ii wanabiyaka aladii arsalta nebigaagii aada soo dirtay fain xigta haddaad dhimata buu dhaha nebiga midta cala alfitra diintii baad ku dhimatay wajcalhuna kalyan aakhira maa taquul waxaad haysataan u dambeeya muttafaqun calayhi wa can anas ana nabiya kaana idaa awaa ilaa firaashih gogoshiisa markuu aadaya qaala alxamdu lilaahi aladii adcamana saqaana kafaana waawaana saasuu markaa nebigu fadkama barin walaa mu'niya badanaa mid wax kaafiya aan lahayn iyo wax guma rawaahu muslim wacan xudayfata ana rasuula allahi kaana idaa araada an yarqud nebigu markuu damco ama uu doono inuu hordo wadaca yarqud gacankiisuu dhigi jiray alyumna ee midigtaa taxta khadihi dhabarkiisa uma yaquul allahuma qinnii ilaahu iga kori cadaabaka yowma maalinta tabcafu cibaadaka addoommadaa waxaad soo diray rawaahu tirmidi ayaa xadiidkaa wariyey wa qaala wa fiihi waxaa ku jiray annahu kaana yaquuluhu inuu saddex mar kitaabu dacawaat ducooyinkii ayuu kitaab ku yahay wa tacaala wa rabbukum udcuunii rabbi wuxuu leeyahay ituuba astajib lakum waad idinka ajiibaaye ibarya aad idinka ajiibi wa tacaala ilaaha sarreeya wuxuu yidhi udcin caabuda ama barya tadarucan inahu laa yuxibu lmuctadiin xadgudbahayo wa qaala tacaala waidaa sa'alaka cibaad haddii i kaa weydiiyaan addoommadayda canii xaggayga fa innii qaaqiibu ani waa u dhowahay kan ituuga tugmadiisa idaa dacaani markay ituugaan buu yidhi ilaa subxaana wa tacaala wa qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi aman yujiibu lmudara midka la dulmiye yaa ajiiba idaa munkarka waa midka la dhibaato geliyey wayakshifu can nicmaan bn bashiir radia allahu canhuma can ilnabiyi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yihi adducaau baryuhu huwa alcibaadatu waa cibaadada macnaha baryaha laftigiisaa cibaada ah rawaahu abu daawuud watirmidi waqaala xadiiun xasan saxiix wacan caaishata radia allaahu canha qaalad waxay tiri kaana rasuulku wuxuu ahaa yastaxiqu mid jecel aljawaaba min adducaa ducooyinka wax kulmiya waxaa jirta ducastalaf kuu kulminaysaa wayadac wuxuu ka tegi jiray maa siwa daalika waxaa wixii ka soo haray macnaha maantao dhan ilaahu janna isii ilaahu cadaab iyo kor ilaahu cunto isii ilaahu asii macnaha xabad xabad intuu u tirin lahaa hal yax oo kooban baa jira taasoo wax badan minaysa ducayaana markaa ah sida ducada soo socota oo kale wa anas qaala kaana aktaru ducaain nebi nebiga ducadiis waxaa u badnayd allahuma aatina fi dunya xasana wa fi laakhirati xasanata waqinaa cadaaba annaar wax kasta jamcisaa macnaha wax walba aydaa markaa kulmisay muttafaqun calayhi zaada muslim fii riwaayatihi qaala wuxuu yidhi wa kaana anas wuxuu ah idaa araada markuu doono an yadcuwa inuu ducaysto bidacwatin dacwo iyo baryo dacaa biha inuu ku ducaysan jiray fa idaa araada hadduu doono ay yadcuwa biducaa'in duco kale inuu ku ducaystana dacaa biha fiihi wuu ku dhex ducaysan jiray macnaa hadduu duco raba taasuu ku ducaysan jiray haddii duco kale uu ku ducaystana wuu ku soo dari jiray macnaha oo dacaa biha fiihi wa can ibni mascuudin ana nabiya kaana yaquul allahuma ilaahay وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم kaana wuxuu ahaa nebiga yaquulu mid yidhaahda allaahuma ilaahayow innii anigu as'aluka waxaan ku su'aalanayaa alhudaa hanuun waaltuqa cabsi waalcafaafa dhowrsanaan waalghinaa iyo taajirnimo hina waa hinu nafsi qofka oo nafsadiisu taajir noqota ama iimaanka uu taajir ka noqdo waa can ibni ashyan qaala kaana rajul rajulku wuxuu ahaa idaa aslama markuu soo islaamo callamahu lnabiy nebigu wuxuu beri jiray asalaata salaada uma kabacdi amara wuxuu amri jiray an yadcuwa inuu ku ducaysto bihaa'ulaa'i alkalimaati kelimadoo ah allahuma qfir lii ilaahu ii dambi dhaaf ii naxariiso wahdinii ihanuuni وعافني بعفو warzuqnii inaad kuugi arsuq macnaha risqi haddii la yidhaahdo caafimaadka awlaada xoolaha kulli oo laysku daraal leeda tacamo yaraashiisha caadiga ah risqi xataa roobka waa lagu magacaabaa wafi samaai risqukum wadatuu xaduuna rawaahu muslim wafii riwaaya lahu can taariq anahu samica nabiy nebiguu maqlay rasuul allah wacaafini bicafi وارزقني يقول ويرزق فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك adduunkaagii aakhiradaabay kuu jamcinaysaa intaasoo dhan adduunkaagii aakhiradaada ay markaa kuu jamcinaysaa wa can cabdullaahi bni camr bni caas radia allahu canhuma qaala qaala rasuulku wuxuu yidhi allahuma musarrifa alquluubi allaha quluubta gedgediyow sarif quluubanaa calaa taacatika quluubteena daacadeeda ku rug oo ku celi oo ku gedi macnaha rawa muslim baa xadiidkaa wariyey wacan abi hurayra can ilnabiyi qaala tacawaduu billaahi ilaahay ka magangala min jahdi lbalaa'i imtixaanka kiisa weyn waa shidada iyo mashaqada imtixaankiiyo wadaraki shiqaa shaqanimada haleelkeeda macnaha dhibka iyo halaaga iyo mashaakilaadka haleelkiisana ilaahay ayaan ka magan galnay ah iyo wasuuqi lqadaa'i xukunka kiisa xun iyo washamaatati lacdaa'i cadowga faraxiisa cadowaaba oo farxo waajabkaaga macnaha muttafaqun calayh wa fii riwaaya minha waxaa shaki jira oo aan ka shakisanahay inaan u siyaadiyey wacanhu qaala kaana rasuulku wuxua yaquul mid yidhaahdaa allaahuma aslix ilaahu ii wanaaji lii aniga diinii diinkayga alladii kaasoo huwa asagoo cismatu amri amarkayga cismadiisii kii aan ku qabsanaan lahaa uu ah kaasoo fiihaa macaashi noloshaydu ay tahay wa aslix lii ii fiicnay oo ii wanaaji aakhiratii aakhiradayda allatii taasoo fiiha gudaheeda macaadi macaadkayga iyo marjicaygii meesha aan ku dhammaanayo ku noqonayay ah wajcal ilxayaata noloshani ilaahayow iga dhig siyaadatan min anfusihi asada fii kulli khayrin khayrka maantii wajcal ilmowta geeridana iiga dhig raaxa lii aniga aan kaga raaxaystay min kulli sharin wax kasta oo shar ahba waa muslim wa can cali qaala qaala lii rasuulku wuxuu ii yiri qul dheh allahuma hdinii ilaahuna hanuunii wasabidnii ina toosku sawaabta iyo khayrka iyo wanaagka ilaahayow iwaafaqaji waayo وxaqa ugu toosi waayo allah qaala rasuulku waxaa uha mid allahuma ilaahayow inii acuudu bik waxaan yoolakasta wahdiga xaankaloo galay min alqabri wa acuuduha walmamaat waxaan kaloo kaa magan galay fidnada nolosha iyo geeruuxi waaya wadaci dayni iyo waqalabat rijaal wadaci waxaa loola jeeda waa culayska daynta deynta culayskeydan kaa magan galay iyo rijaasha halabadooda e, manaa inay i dulmiyaan ama aan anigu dulmiyo wa halabat rijaal ragga daalib noqoshadooda inay kaa guulaystaan macnaha ayaa ka magan galay weli kitaabka waa noo sii socdaa khaasatan baabka dacooyinka meesha haynoo joogto wabilaahi tawfiiq allahu subxaanahu wa tacaala aclam